ayuu baab yahay mila maa yaquul muadinu qofka muadinka siduu dhahaa iyo adkaarta iyo takbiirta iyo tawxiidku akhrina in laga daba dhaha oo gadaashiis wuxuu sheega laga daba sheego ayuu baabkan u baab yahay inay mashruuc tahay eh, sunno tahay khayr badan iyo ajar badanna uu ku sugan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarnaa qutaybat bnu saciid can malik ibnu anas can الzuhri maxamed shaabi zuhri can ataa ibn yaziid aleythi waa iqatun can abi saciid اlkhudri waxaa laga wariyay saxaabiga jailka sacd bin malik bn sinaan radia allahu tacala an ardaa ana rasul rasulka al sal slm qala rsulkan wuxuu yidhi idaa samictum الnidaءa aadaanka haddii aad maqashaan faquluu waxaad tidhahdaan midla maa yaquul muadinu muadinka intuu sheega adinkana sheega weeyaan intuu dhaha adinkana ka daba dhaha oo gadaashiis intuu sheegay adinkana sheega oo ka daba muxuu ahaa dhaha weyaan saas ayuu nabigeena amar ku bixi sala allahu calayhi waali wasalam ha laga daba dhaha oo gadaashii wuxuu sheegay ha laga daba sheego laakiin hawaabu dalika waa baabka soddon iyo afaraad ama afar iyo soddonaad hawaabu dalika hawaabta in muadinka wuxuu sheegay laga daba sheego oo dhawaaq u dhawaaq laga daba dhawaaqo maxaa laga heliyo hawaaba hawaabu dalika hawaabta arrinkaa laga heli hada maxalu bayaanihi weyaan xadiidka lix boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid xasana qaala imaam النasai alيه raxmat الlah akhbarna moxamed ibnu slma almuraadi waan soo marnay iqat habtn weyaan qala wuxu yhi xadana ibn wahb cabdullahi ibn wahb waa iqat habt isna waan soo marnay waa almisri can camr ibn اxaariث اlmisri iqat xaafiظ faqiih ana bukayr alashaji bukayr ibnu cabdillaah alashaji weyaan nazilu misra ree masr ayuu ahaa waa iqa xadaa wuxuu u sheegay ana cali ibna khaalid cali ibnu khaalid khaalid azarqi ama azuraqi labadaba waa la dhahaa azarqi amaba azuraqi sida caamka ah oo ruwaad badanna muxuu ahaa loo nisbeeyey azuraqi weeyaan waa saduuq weeyaan addu'alina waa la yihahdaa mararka qaar markaad kutubaha u noqoto kutub rijaal ma arkaysid magacan oo azarqi ama zuraqi loo nisbeeyey inta badan waxay leeyihin cali ibnu khaalid addu'ali adduali waxaa laga yaabaa inaad taqriibka iyo tadiib tahdiibka iyo tahdiib ilkamaalka iyo yani markaad u laabato kutubahaas iyo taarikh alkabiirka iyo kutubaha mxuu ahaa cilmu rijaalka amaba khaasatan kutub asita rijaashooda muxuu ahaa u tarjamo markaad u laabato inaad ka weyda cali ibnu xari azuraqi ama zarqi inaad ka weyda laga yaaba odan ka helin laakiin adduali aad helaysaa waa isagii isagii weyaan marka ninka la yidhaahdo cali ibnu khaalid azarqi ama zuraqi waa saduuqun waana addu'ali weeyaan xadaa wuxuu sheegay ana nadr ibnu sufyaan addu'ali waa maqbuul xadaثuu inuu sheegay أنhu isaga samca inuu maqlay abaa hurayrata radي الlahu ta arda yquul isagoo leh kunaa waxaanani maca rasul rasulka ayaan la jirnay sal slm faqama bilaalu bilaal baa ayaa istaagay dhah yunaadi isagoo adimi allahu akbar allahu akbar ayuu leeyahay falamaa sakata goorta uu aamusay bilaal warka u dhameeyey amaba uu adaanka dhameeyey qaala rasu rasuka wuxu yih sal slm man qaala qofka yidhaahdo midla haada kanoo kale dhawaaqaas iyo aadaankaas oo kale qofka yidhaahay yaqiinan isagoo yaqiinsan carab iyo qalbi maqan iyo maahan yaqiin ahaan u dhaha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa weyn oo weyn ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudoon isaga ahayn alla aanan ahayn inuusan jirin ayaa maqaati ka ahay ashhadu ana muxamada rasul adeegaan inuu maxamed yahay aan maqaadka ahay xaya cala asala laa xawla walaa quwata ila bilah awood iyo xeelo toona oon alla xaggii inoogu imaanin nagama lihin xaya cala alfalaax liibaanta u laa xawla walaa quwata ila bilah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah qofkii yaqiin ahaan u yidhaahdo ayuu nabig yidhi sal la alay slam e dakhala aljana jannada alayuu geli waa nicmo aad weyn yacni mar kasta ood muaadinka adimo in marka laga daba yidhahdo wuxuu aadaan muaadinka sheegi waxay keenaysaa qofki inuu janno ku muto nabigan ay cadayna sal l slm lakiin carabka bas maahan carabka iyo qalbiga waa inay isla socdaan oo yaqiin ahaan qofka uu u yidhaahdo qalbigana ka yidhahdo carabkana ka yidhaahdo baabka شhan iyo soddonaad alqowlu mila maa yatashaahad اmuadin alqowlu dhihitaan la yidhaahdo ama mashruuciyaة اlqowl dhihitaan mashruucnimadeeda mila maa yatashahad اlmuadin muadinka towxiidka uu qabani ama uu ku dhawaaqi in qofkana uu yidhaahdo ood la towxiidsado Eh, inay mahruuc tahay fadli badan laga hel ayuu baabkan ubaabiya xadiidka lix boqol iyo شhan iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas alي amat lah abarna ibn nasr waa taqaanaan anba'ana cabdullahi ibn mubarak sidoo kale can mujamic mujamic ibnu yaxya alkufi waa saduuq alansaari weeyaan qala wuxu kuntu waxaana jaalisan mid fadhiya cinda abi umaamata sahل ibnu xunayf abi umaamahaas magaciisa ascad ayaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa lahu ru'ya nabigeen wuu arkay salى اllahu عalayhi waalihi waslm faadana almuadinu waxaan la jooga ule abi umaama waxaa dhihi hadalka asagaa mujamic abi umaama ibnu sahl ibnu xunayf ayaan la joogay faadana almuadini muadinka ayaa dhawaaqay oo adimay faqaala wuxuu yidhi allaahu akbar allaahu akbar ayuu yidhi fakabara natayni laba jeer ayuu marka muadinku wuxuu yidhi markuu allahu akbar allahu akbar yidhi ayaa fakabara abi umaama wuxuu allahu akbar yidhi maratayn laba jeer muadinka siduu dhahay ayuu kadaba yidhi weeyaan faqala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah fatashahada itnayn laba jeer ayuu asna ashhadu an laa ilaha illa kadaba yidhi weeyaan faqaala wuxuu yidhi muadinka ashhadu ana muxamada rasuulu اllah fatashahada tnatayni laba jeer ayuu marka muxuua isna towxiidka qabsaday amaba uu nabiga calaih sl slaam u qiray nabinimo uu shahaadada muxamed rasuula la yimid uma qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay haakada arrinkan ama sidan inaan laga daba yidhaahdo mucaawiya ibn abi sufyaan ayaa ii warramay can qowli rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam ay xaala kownihi aakhidan can rasuuli اllaahi sala اllahu alay wasalam hadalkaana isaga oo nabiga marka iyada ah ka soo qaadan oo nabigeena u tiirina sal l slam ayaan ka maqlay in sidaa la yidhaahdo oo allahu akbar allahu akbar markuu muwaadinka yihahdo adna waxaa weeyaan inaad daba tidhaahdo allahu akbar allahu akbar lidaalika dersiga markuu socdo in la joojiyo qur-aanka marka la akhrina in la joojiyo ducada aad wadda in la joojiyo yacnii khayrka aad wad inaad joojiso ood aadaanka dhegaysato ayaa laisfaray ayaa laisfaray maxaa yeelay camalkan amaba dhihitaanka ayada oo qofka aad ka daba tidhaahdo waa wax dhammaani wakti ayuu leeyahay khalaas laakiin qur-aanka waad sii wadani ducadii waad sii wadani marka fadligaan ku dhaafa oo faa'idka ah inaad ku dhegto weeyaan oodan inaba sheekaad u adaa iyo shiraan ku jirnaa iyo hadal culusaan noo socda iyo baabkaas ma jiro marba haddii aadaan u yimaado wax walba waa in la joojiyo kitaabka alla ayaa la joojina la akrinaya marka arrinta ayada waa muhiim in aad waraarugna wanaagga ka imaanana wax sahlan ma ahan qaybna waa noo hormartay qaybna insha allahu tacala waan ka daba tegi doonaa nacam waa saxiix saxiix weyaan yani sida dhabta aad bini aadamka ma ogtahay sidiisaba wixii khayrka ah ilaahay qadarkiis xufat اljannatu bilmakaarih wa xufat الnaaru biالshahawaat inta xumaan ammaanta markaad aragto sida dadka ay saa ugu hareeraysan yihiin oy dhammaan u wada hogsan yihiin oy saas u hoganayaan saa u fadhiyaan oy u jecel yihiin iyo wanaagga sida looga kala carar u fiirsada maxaa yeelay naarti ilaahay ayaa waxaa lagu saa loogu wareejiyey in alla inta naftii ay jeclayd ayaa loogu wareejiyey jannadina waxaa loogu wareejiyey inta nafta ay necbayd markii hore markuu ilaahay jannada abuuray naartana u abuuray ayaa waxaa weeyaan waxaa loo diray malagii markaasaa warbixin wuxuu keena ilaahayow qofba jannada maqla ma jira ilaa uu geli oba looga sheekey qof naar maqla ma jira ilaa uu ka fogaani uma dhawaanayo ilan muxuu ahaa halis waa markaasaa naartii waxaa lagu wareejiyey inta nafti ay jeclayd u fiirsada wax kasta ahaadeen isaa loogu wareejiyey nafti aa jecel kadibna dadka waxay yatahaafatuuna calayha sidaa diksiga ay ugu soo daadanayaan oo aragtay adduunka inta hadda maanta naar iyo wix lagu geli lahaa faraha kula jirta lama tirin karo kadibna jannadiina waxaa lagu wareejiyey wix nafti ay nacbayd soo fiiryaa la yidhi markaasaa wuxuu yidhi ilaahayo waxaan ka yaabayaa in cid gasho janno la waayo maxaa yeele waxaa lagu wareejiyey wax nafta ay necabta naartana cidba ka badbaadin la waayaan ka yaabana markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday inuu labadaba buuxiyo labadiiba inuu buuxiyo ayaa waxaa weyan u ballan qaaday marka waxyaabahaas waxyaabaha jannada lagu mutay ka mid tahay sheekada ma og tahay ninkii meeshaan ahay qurxini aad buu uqurxinaya haakada waana waxyaabihii dee marka nasأal اllah asalaama wاlcaafiya fi daarayn xadiidka lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid xasanu sanadu xasan sanadkiis waa xasan akhbarna moxamed ibn qudaamat alhaashimi waa iqa qaala xadaana jariir ibn cabdilamiid اdabi jariir ibnu cabdilxamiid adabbi wax badanuuna soo maray khaasatan cashiradii hore inta hadda majliskan dambe oo hadda inta masjidka la furayo wixii ka horreeyey jariir ibn cabdilxamiid aad buu noo soo mari jiray ninkaas isaga waxaa weeye waahiqatun habt waxaad ku xasuusan doontaan haaliban inuu yahay qaadi marw qaari ray ray meesha la yihado ray meesha la yihahdo ayuu qaadi ka ahaa ray marka waa meel caasimadda hadda dalka iran ee tihraan meel ku dhowan ka fogen waa magaalo caasimada weyn ahayd xilligaas rayida marka waa halkaas meeshaasu qaadi ka ahaa raximahu اllah waraxima jamiica aruwaat can miscar ibnu kudam weeyaan miscar ibnu kudam waa iqa can mujamic alkuufi saduuq waana soo maray can abi umamata ibnu sahl waa sacadka haddana soo maraayey oon muxuuha nabiga inuu arkay aan sheegaynay calayhi slat slam qaal wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay mucaawiyata bin abi sufyaan radia allahu taala arda qaal muminiin yaquulu isagoo leh samictu min rasul rasulka waxaan ka maqlay sal l slam wa samica walxaal nabigana samica u maqlay almuadini muadinku u maqlay ayaan ka maqlay isagoo leh qaal wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay min rasuli lah sal l slam rasulka alle ayaan ka maqlay wa samica almuadina muadinkana uu nabiga maqlay walxaal qad samica almuadin faqaala kadibna wuxuu yidhi mila maa qaala muadinka intuu yidhi ayuu nabiga kadib yidhi sal l slam saasuu leeyahay mucawiya bn sufyaan radi allahu ta arda alqowlu baab lqowli qowl ayuu baabkaan u baabiyay idaa qaal muadin muadinka aduu yihahdo xaya cala asala xaya cala alfalax salaadu kaalay liibaantu kaalay markuu yihahdo muadinka qofku wuxuu dhihi laha ayuu baabkan u baabiy xadiidka lix boqol iyo todobiyo toddobaatanaad waa xadiis xasan ah qaala imam nasaw alih raxmat ullah akhbarna mujaahid ibnu muusa alkhawaarizmi waahiqa waibraahim ibnu xasan almiqsamiy waahiqa qaala waxaa yidhi xaddaana xajaaj ibnu maxamed alacwar waan soo marnay la socda xajaaj ibnu maxamed alacwar muxuu yahay dib looma sheegi doono ama waa la yarayn doonaa waa iqatun habtun marka lagu soo celin doona meel ha lagu xirto xajaaj ibnu maxamed alcawar iqatun habt qaala ibnu jurayj ibnu jurayjn waaba taqaanaa caaw lama sheegaayo waa ninke ibnu jurayj waa ninke ya cabdilmelik waa cabdilmelik بن cabdالعaزيiز بن jurayj waa ثiqaة habt ثiqaة فaqih eh, dhah faadل laakinahu irsaal iyo tdliis labadaaba mxuuah u le mursil yursil wayudlis laakiin sida kale waa iqa faqiih oona faadila akhbaranii camr ibnu yaxya waa iqa ana ciisa ibnu cumar xijaazi weeyaan maqbuul ahbara wuxuu sheegay can cabdillaahi ibni calqama ibn waqaas aleyثi waa maqbuul can calqama ibn waqaas waa iqatun habt taabici weyan qala wuxuu inani aniga cinda mucaawiyata mucaawiya ayaan agti ahaa id adana waxaa addimay muadinuhu muadinkiisa addimay faqaala mucaawiya wuxuu yihi marka uu ka daba dhahay kama qaala muadin muadinkiisu yiri ayuu ka daba yihi weyaan xataa qaala ilaa wakay yihahda muadinkii xaya cala asalaa qaala wuxuu yidhi mucaawiya laa xawla walaa quwata ila bilah laa xawla xeelad walaa quwata awoodna nooma sugnaan ilaa bilah alweyne xaggiisa inay nooga timaado oo allana siiyo mooyane falamaa goortii qaala uu yihi xaya cala alfalax qala wuxuu laa xawla walaa quwata ila bilah sidii oo kale uu yidhi waqaala wuxuu yidhi bacda dalika intaa markuu dhameey kadib wuxuu yidhi waqaala wuxuu yidhi bada ma bacda dalika intaa kadib maa qaal muadin muadinku wix dambuu yihin wuu yidhi oo xaya cala salaati falaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allahna waa ka daba yiri weyaan sidii ayuu dab ugu daba yiri uma intaa kadibna qaala wuxuu yidhi samictu rasul ayan ka maqlay sal slam yaqul isagoo leh mila dalika sidaasoo kale nabigan ayaan ka maqlay calayhi الsalaatu wasalaam aلsalaaةu calى الnabiy sal l slm nabiga oo lagu saliya bacda اladaan ayuu baabkan u baabiya xadiidka lix boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qala imam nas alي amat abarna suweyd ibn nasr waa iqatn habt qaala ambana cabdالlah ibn mubaarak waa soo marnay an xayawa ibn shureyx xayawata ibnu shureyx waxaa weeyaan ama xaywata ibnu shureyx labada waa la atujiibi waa iqatn habtun faqihun zaahid ana kacb ibnu calqamata waa saduuq samca wuxuu maqlay cabdiraxmaan ibn jubayr iqatu caarifu bialfaraaid faraaidka ayuu aad u yaqaanay mowla naafic ibnu camr alqurashi weeyaan ninka ayaa xoreeyey yuxadiu isagoo ka warramay annahu isaga samica inuu maqlay abdalaa cabdallaahi ibn camr ibn caas radia allahu tacaala canhuma yaquul isagoo leh samictu waxaan ka maqlay rasul an ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh idaa samictu muadina muadinka haddii aad maqashaan faquluu waxaad tidhahda nameytlamaa yaquul wuxuu le ka daba dhaha weeyaan wasaluu calaya macalushaahidku alka wasaluu igu saliya calaya aniga dushayda igu saliya fainahu maxaa yeelay man sallaa qofka igu saliya calaya aniga dushayda salaatan hal sali sala allahu alla weyne ayaa ugu naxariista calayhi korkiisa cashran toban jeer naxariis alle iyo ammaan alle fi lmalai laclaa yuu ku helaa weyaan uma kadibna markaad igu salaysaan kadib saluu i weydiiye allah alla weyne lii aniga alwasiilata martabadaas wasiilo la yidhaahdo alla ii weydiiye waa martaba sara fa inahaa wasiilada mansilatun waa boos iyo darajo iyo martaba oo fi ljannati jannada gudaheeda ku taallo laa tembaqii aanan u habboonayn ilaa licabdin addoon oo min cibaadillahi addoommaha alla ka mid a ah. hal addoon oo addoommaha alla ka mid a ah la siin doona bes ah arju waxaan rajaynaya an akuuna inaan ahada huwa an akuuna inaan ahado ana aniga huwa addoonkaas inaan ahado ayaan rajaynaya saas ayuu nabig sal slm ee faman qofkii sa'ala ii weydiiye li aniga alwasiilata wasiilada qofkii ii weydiiye alla hee xallat lahu shafaaca ergada aan ergeyna ayaa u waajibto ayuu nabi yihi sal allahu calayhi waalihi wasalam ma intaasaa ku dhibi marka inaad muxuu ahaa markuu ah, muadinka adimo aad nabiga ku sali sal allah alay slam kadibna aad tiraha allahuma raba hadihi dacwat ataama wasalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila wabcahu maqaam maxmuud aladii wacadta intaa bas weeyaan maya intaas inaad tidhaahdo oo kadibna aad muxuu aha ku mutaysata shafaacada nabigeena sal lla ly slam ergada uu ku ergey qofka inuu ka cajiso waa runtii wax aada u liidan marka in aad iyo aad looga dadaalo weyaan arrinta ayada ah baabu adducaa'i cinda aladaan markii la aadimo ducada la ducaysanayo baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaal imam nasawi alih raxmat ullah akhbarna qutayba ibni saciid can ley ibn sacd اlmisri can xukaym xakiim ayaa idin qoran laakiin sida saxda waa xukaym asxaab اkutub الsita taqriiba wax xukaym la yihahdo labada nin aa ku jiraan laba nin aa ku jiran ninkan idin kale alxukaym ibn cabdillaah almuطalabi almisri waa saduuq can caamir ibn sacdin ibn abi waqaas waa iqa can sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas waa ninka ad taqaanayn saxaabi jahiilka ahaa maxaad ku xasuustaa inuu nabiga abtiga yahay sala اllahu alayh waali waslem waأwalu man ramaa sahma fii sabiilah jidka alle qof mxuuaha leeb amaba waxaa weeyaan eh, fallaar tuura ninka u horreeyay ayuu ahaa ninkaas wuxuu ku geeriyooday fi lcaqiiq waadiga caqiiq la yihahdo oo magaalada madiina ku yeela ayuu ku geeriyooday hijrada nabigeena sal slm konton iyo shantii wuxuu ka mid ahaa raggii nabigeena calayhi sala slm tobanka ahaa oo hal majlis uu jannada ugu bishaareeyey wa aakhiru اlcasharati mowtan tobankaas ninka ugu geeri dambayna wuu ahaa radia allahu tacaala canhu wa ardaa isaga ayaa u dambeeyey qof dhinta tobankaas sacd bin abuwaqaas can rasul rasulka wuxuu ku wari sal sl qa rsulkeen wuxuu yidhi man qaala qofkii yihahda xiina goorti yasmacu lmuadina muadinka uu maqli qofkii yidhahda wa ana anigana oo dhegaysani aadaanka ashhadu waxaan marqaati kahay an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waana anigan ashhadu waxaan marqaad ka laa ilaha ila xal abdinsan jirn allah alla weynama inu waxdaw xaluy keligii laa shariika wadaay iyo mid wax la wadaaga lahu isaga uma sugna wa anna muxameda nabi moxameda cabduhu rasuul addoonka aleh rasuulkiisa inuu yahay ayaa marqaad ka ahay qofkii yidhaahdo kadibna ku dara radiitu billaahi rabban alla ayaan rabbinimo ugu raalli noqday inuu rabbi i yahay oo rabbi kale aanan lahayn wa bimuxamedin nabi moxamedna rasuulan adeeg adeeg alle inuu yahay oo aniga lii soo diray aan raalli ku noqday wa bilislaami islaamnimadana diinan diinnimo iyo ku dhaqasho iyo qaadasho iyo rumayn iyo difeecataanba raalli baan u noqd qofkii yidhahdo ufira lahu dembuhu dembigiisa ayaa loo dhaafa ayuu nabigeen sala allahu calayhi waali wasalam shafaacadii maxay ku waajibtay salliga nabiga lagu saliy sal l slam iyo wasiiladii oo nabiga ilaahay loo weydiiy subxana wa tacala maxaa ku waajibay inaad nabiga ku ergey sal l slam inaad waxaa weeyaan muadinka wuxuu yidhi aad ka daba tiraahdo oo tawxiidkii aad sheegto kadibna aad raditu biاllaahi rabba wbislaami raditu biاllaahi rabba wabimuxamedin rasuula wabiislaami diinan aad tirahdana in dembigaada la dhaafo ayaa waxaa weeyaan kugu waajibayso marka sida awgeed waa runtii nicmo aad u weyn arrinta ayada in ay shafaacada nabigeena ku waajibta sal اla alay slam tan labaadna waxaa weya dembigaada lagu dhaafo oo wax aad weyno ilaahay subxaana wa tacala fadligiisa dalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadl اlcadiim ilahay fadligiisa na siiyo xadidka lix boqol iyo sideetanaad waa xadid saxix qala imam nasa alih ramat lla akhbarna camr ibn mansuur abu saciid الnasa'i weyan iqat dabt qaala xadaثana caliy ibnu cayaash qaar waxaa weeyaan meeshan cali ibnu cayaash camr ayaad arki doontaan camr sax maaha camr ma aha waa cali cali ibnu cayaash waa camr ibnu cayaash in la yihahda asxaab alkutub sita ay u soo saareen lama arko marka baabka isaga yaa lagu logo-in shuraaxda qaara waxaa laga yaaba meesha cali inay qoraan camr maya camr meesha kuma jiro waa yahay xadaثana caliy ibnu cayaash alalhani alximsi waa iqaة tabt waa ree shaamade ximsi aad maqashaan qaala xadaثana shucayb ibn abi xamزata iqaة caabid can muxamed ibn munkadir waa iqaة faadil nin aad waacido ayuu ahaa can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu jabir bn cabdilah qala rasul rasulka wuxu sl slm man qaala qofki yihahda xiina goorta yasmacu nida adaanka u maqla allahuma allahyow raba hadihi اdacwati اtaama dacwadan dhammaystiran iyo yeeritaankan dhamaystiran rabbigiisiyo rabbigeediyow wasalaati alqaa'ima iyo salaadan istaagtay oo dadka u imaada la dhihi aati waxaad siisaa muxameda nebi moxamed alwasiilata martabada wasiile la yihahday walfadiilata fadligoodan isugu gey wabcadu allow muxuu soo saar maqaaman boos almaqaam almaxmuud booska lama hadiyey alladii kaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday in muxuu ahaa ilaa haddii arrinkaas uu yidhaahdo xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama maalinta qiyaama ergadayda iyo ergeyntayda ayaa u waajibtay ayuu nebi yihi sala allahu calayhi waali wasalam baabu asalaati bayna alaadaani waliqaama marka la adimo iyo marka la aqimo intuu dhexaysa in waxaa weya salaad la tukado ayuu baabkan u baabay xadiidka lix boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa salaada sunada طabcan qala imam nas alي ramat lla akhbarna cubaydillahi bna saciid cubaydillahi bn saciid waa abu qadaamata asarksi waa iqaة ma'muunu suniy can yaxya waa taqaanaan lama sheegay oo martabada shaykhu shuyuuqi الnasa'i waa ninke alqaطan hadal ma lahan can kahmas kahmas hadda kahor midin soo maray amas hala maqla marka amas ibnu xasan wa atamiimi bani tamiim amas ibnu xasan atamiimi waa iqa waa yahay qala wuxu yh adana cabdullah ibnu burayda ibn xusein burayda ibn usayb xusayb weyaan ninkaas cabdullaahi ibnu burayda ninkaas wuxuu ahaa waa iqatan koobaad tan labaadna waa qaadi marw magaalada marwe la dhihi jiro mxuu culimada ay saldhig u ahayd khaasatan cilmulxadiidka ayaa raggii joogay ayuu ka mid ahaa weliba wuxuu ahaa qaadi marw magaalada marwe la yidhah ayuu qaadi u ahaa markii la nisbayna oo qofkii marwe joogi jiray nisbadiisana waxaa leeyahy almarwazi maaragte almarwazi hadda suwayd eh, muxuu ahaa eh, ninka la yidhaahdo ii sheeg eh, suwayd ibn nasr almarwazi cabdullahi ibn mubaarak almarwazi marwasidaas marka muxuu ahaa waa maga nisbatan ilaa marw magaalada marw wey loo nisbeeyey loo tiiriyey waa raggii culimada ah halkaas joogi jiray intay ku taallaa maanta marka turkmanistan dalka loo yaqaano oo jamhuuriyaadka ah ay ku taallaa magaalo halkaa ku taalla weeyaan marwadaas ama almarwasi nisbada loo nisbeynaayey waa yahay cabdullaahi ibnu buraydata ibn xusayb qaadi marw weyaan can cabdilaahi bni muqafal saxaabiga jaliilka ah wuxuu ka mid ahaa dadkii aladiina baayacuu nabiya sala allahu calayhi waali wasalam taxta ashajara geedka hoostiisii nabiga ragga kulamo baayacooday muxuu ahaa sulxudaybiya ayuu ka mid ahaa wuxuu geeriyooday toddoba iyo kontonka jira nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam qala wuxu cbdillahi bni muqafal qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm bayna kulli aadanayni bayna kulli aadanayni salaa laba aadan kasta salaad baa udhexayso bayna kuli aadaanayni salaatun laba aadaan kasta salaad baa udhexayso bayna kuli aadaanayni salaatun laba aadaan kasta salaad baa udhexayso waa aadaankii iyo aqimitaankii salaad kasta oo la adimo intaan salaada la aqimin ka hore intu dhexaysa sunno ayaa ku jirto maxaa loo yeelaya dhowr shay ayaa muxuuha loo yeelaya xilligaas waa xilli aad u fadli badan oo aad u sharaf badan oo dadka qalbigooda ay adduunka soo goyena rabbi ay usoo xaroodeen inaad xilli sharaf badan marka aad cibaado la timaado oo wax loo baahan yahay sidoo kale waa xilliga ilaahay subxaana wa tacaala xilliyada ducada u aqbala xilli ka mid ah a oo marka salaadda ad ku jirta alla ad baryaysaa asalaatu ducaa soo saa ma inta gudaheediiad alla ku baryi xilligan ducada waa la aqbalaya marka xikan badan ayay culimada ku sheegaan labadaas aynu ugu kaaftoomayna insha allahu tabaaraka wa tacaala waa yahay xadiidka lix boqol iyo laba iyo siddeetanaad salaatu liman shaa qofki doono waajib siaan loogu malaynin ilan asal ahaan nabigeena calayhi salaatu salaam hadduu amar bixiyo ama kitaabka qur-aanka amar laisku siiyo alaslu alwujuub ilaa biwujuudi qariina tasrifuha aw tasrifuhu xukunkaas can ilwujuub asal ahaan hadduu ilaahay amar bixiyo subxaana wa tacala ama rasuulkiisa amar u bixiyo sal allah alay slam asal ahaan waa waajib ilaa la helo wax waajibnimada ka saaro oo sunno iyo mustaxab inuu yahay ay waajib ahayn laga hela mxuu liman shaadaas marka wujuubkiay ka saaraysaa sidaa weyaan xadiidka lix boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai alay ramat abarna isxaq ibn ibraahim waa taqaanaan alxamdali ibn rahwey weyaan wa iqatun tabtun imam xuja qaala anba'ana abu caamir cabdimalik ibn caamir alqaysi wa iqa qaala xadaanaa shucba waa imaamka a taqanin shucba waa imaamkii alimaam alxuja athabt can camr ibn caamir alansaari camr ibn camir alansaari waa alkuufi waa iqa anas ibn maliki khadima rasul lah sal sl radi lah ta arda qal wuxuu yihi anas malik kaana wuxuu adaa muadinu muadinka idaa adana hadduu adimo qaama naasun dad baa istaagi jiray oo min asxaabi nabi nabig saxaabiskama sal slam ayaa istaagi jiray fayabtadiruuna asawaariya tiirashaay u kala degdegi jireen tiirasha saqafka ugu taagan iyo mxuu ahaa qeybtan saro masjidka ku taagan nin walba inuu isku beega ayuu u degdegi jiray tiirarka abcan annaga hadda halkan tirir ku yaryihiin laakiin muxuu ahaa guryaha ka samaysan eh, kor balbalada iyo muxuu aha waxyaabahan buushka ka samaysan tiirar badan oo waxaa celiyo ayaa inta badan loo sameeya marka tiirashaas nin walba inuu meel isku bego ayuu samayn jiray fayabtadiruuna waxay u degdegi jireen asawaariya tiirasha yusalluuna ay tukanayaan xataa yakhruja الnabiyu ilaa nabiga uu ka sal sl wahum kadalika ayagoo salaad tukanayaan xataa laba ragcabas maan waa iska wadi jireen ayuu leeyahay wayusaluuna qabla maqrib xataa salaada maqrib marka la adimo kadib ilaa aqibitaanka aan la gaarin way tukan jireen saasay ahaayeen walam yakun bayna اladaani waliqaamati shay salaada maqrib iyo aadaanka iyo aqibitaankana wax weyn uma dhexayni shayun yani shayun kabiir wax weyn uma dhexayn waa sida annaga baan samayn hadda salaada hor marka la adimo labaatan daqiiqa muxuu ahaa salaada duhur saas oo kale casrka saas oo kale waad aragteen laakiin maqribka maya marka la adimaba haddii ay u badanta waa شhan daqiiqo iyo toddoba daqiiq iyo lix daqiiq iyo afar daqiiq iyo wahaa kada saas may ahayd lakin waa in laba raka laga tukan karo baab التشhdيidi adkayn laisku adkay u baabkan u baab yahay في الkخhruuجi ka bixitaan min اlmasjid masjidki laga baxa bacda اأdaani marka la adime kadib masjidka laga baxa oo qofka breshar lagu saara inuusan samaynin ama loo diida ayuu baabkan u baaba weyaan ila لxaaja tusaale ahaan marba haddii la adimo ha ka tagin masjid laakiin haddii daruuro ay jirto oo qofka uu weyse u baahan yahay masquul u baahan yahay meel muxuu ahaa kale oo salaadka gaara ayuu ka ordayaa waxaa weeyaan xaalad uusan u istaagi karin qayladhana usoo dhacday markaasoo kale nacam laakiin iyadoo bale jirin markii la adimi kadib adoo masjid ku jirna iskaga tagto waa khatar waxyaabaha tajribada ay akhyaarta qaar u arkeen anna aan waxyaaba qaar ka arka waxaa ka mid ah xilli salaada la adimay arin wadha meel kale kuso kusii dukani tusaalahaan salaadyaa la adimay labaatan daqiiqa ka arsan warmskiisa dukani amaba toonkan ku tukani mootaan raaci amaba waxaa weeyaan amaba baabuur kaygaan kaxaysan ama baabuur hakada aggaan ka gaari qofkii sameeya inta badan oo haalibka ah waxaa weeyaan hawsha u socda horta inta badan tawfiiq ma helo hawsha u socda inta badan oo wax mujarabah ficlan lianna qofkii munaadigii ilaahay ayaad qofka ka joostay oo munaadi الnafs wاlhawa ayuu markay yeelay ilaahay baa u yeelay subxaana wa taعala xaya calى الصalaaة xaya calى hawadii iyo naftiisa iyo adduun iyo shayطaan ma u yeedheen marka waxaa ka xoog badi tii hawadii ayaa ka xoog badisay halkaasu yani inta badan salaaddii horta jamaac kuma gaarayo haaliban inta badan jamaclaana lagu cuqubadaynabtan hore labaatan iyo toddobada ajar bedelkeedii <laughs> alxaba ood ila aggiis soo hari tan labaadna arintii uu degdegayo adduunka ahayna haalibanna ilaahay towfiiq ma siiyo oo wax rag badan oo akhyaarna ay tijaabiyeen anna aan mxuu aha dhowr jee igu dhacdayo oon ka shalay markii damar qoorta ku geliy waaan marka marba haddii salaad la adimood ilaahay ku yihahdo xaya cala asalaat xaya cala alfalaax muadin can ariiqi اlmuadin meel kale ha ku laabin masaajidka ilahay soo aad kadibna haddii aad adoo hawl kugu taaganta xataa aad soo ajiibta haaliban hawsha ayadeed ilaahay subxana wa tacaala waa ku yasira waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran waa wax macruuf oo la yaqaan waaya ahay xadiidka lix boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai ramat la abarna moxamed ibn mansuur aljawaaz weeyaan iqa qaala xadaana can sufyaan sufyaanka waa ninkee ibnu cuyayna can camr bni saciid camr bni saciidkan wuxuu la dhashay muxuu ahaa sufyaan athawri walaalkii weeyaan waa iqa can ashca ibn abi shacaa waa sulaym ibn aswad ayaa la yihahdaa almuxaribi waa iqa can abihi aabihi oo abishacaa ah oo sulaym ibn aswad ah ashca ibnu sulaym eh, ibn aswad almuxaribi weeyaan eh, abishacaa marka abihiida la sheega waa abishacaa waa sulaymkaas asna waa iqa weeyaan kii hore iq ahaa kana waa iqa wiilkii abihi waa iqa qaala wuxuu yidhi abushacaa ra'aytu waxaan arkay abaa hurayraa abu hurayra radi allahu ta arda mara walaal mara uu soo maray rajulu nin fi masjidi masaajidka bacda nida adaan kadib masaajidkuu soo maray xataa qaacahu ilaa masjidka uu muxuu ahaa gooya u gudbo weyaan uu ka dhex baxa intuu halkaa ka soo galay ayuu muxuu ahaa tusaale ahaan gadaal ka baxo iskaga tagay waana marka la addime kadib abu hurayra ayaa marka meesha joogay waa ninka aad taqaanin faqaala abu hurayraa abu hurayra wuxuu yidhi radia allahu ta arda amaa haada ninkan miyaa sii baxaa oo masjidka iskaga tagay aadaanka kadib faqad caصىa abاlqaasimi salى اllahu عalaيه wali waslm nebi moxamed ayuu ku caasiyey sal اllahu عalيه waslm abulqaasim qaasim aabihii ayuu ku caasiyey yacni amarka nebi moxamed calayh slat slam wujibiyey sidaa weeyaan waa yahay xadiidka lix boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadid saxiix qaala imam nasaai ramat lla akhbarna axmed ibn cuثmaan ibn xakiim alawdi alkufi hiqawey qaluu xadaثana jacfar ibn cawn alkufi saduuq can abi cumays abi cumayskan waa cutba ibn cabdillaah almascuudi waa iqa qaala wuxuu yidhi akhbarna abu sakrata abu sakhradan sakhrahan waxaa weya jaamic ibnu shadaad almuxaaribi waa iqa can abi shacaa abi shacaa haddaan soo marnay haddaan soo marnay weyaan waa iqa qaala kharaja rajulu nin baa ka baxay min almasjidi masjid ka baxay bacdama an uudiya bisalaa marka salaadii la adimi kadib faqaala abu hurayrata wuxuu yidhi ama hada ninkaa mia faqad faqad casaa abaqaasim sala allahu calayhi waali wasalam abulqaasim oo nebi maxameda ayuu ku caasiyey qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuun itibaaciyu ninkan ka tagay marka qof ilaahay rabo ma ahan weyaan iyo diintiis rabo nacam idaanu lmuadinayn muadiniin alaimata bisalaa idaanu lmuadiniin muadiniinta inay ogeysiiyaan alaimata imaamyaalka bisalaati salaadda ay ogeysiiyaan hada maxalu bayaanihi weyaan meesha lagu caddayn lahaa ama baabu adani idaani اlmuadiniina ala'imata biالsalaa baabku wuxuu baab yahay muadiniinta in ay muxuu ahaa imaamka in xilliga salaada la gelay la gaaray ay soo ogeysiiyaan ayuu baabkan u baabya weyaan haaliban waa marka dee muxuu ahaa saacada aad uma jirin sidoo kale waxaa weeyaan microfon ma jirin marka imaamka waxa laga yaba inuu meelahaas ku jira salaadii xilligeeda marka la gaaro marka waa loo yeero oo la yaro salaad waa muxuu ahaa waa la gaaray kaale dadka salaada ka bixi haddii la dareema asaga usan ku xisaabtamayn amaba uu afle ay ku dhacdo kale in mashruuc ay tahay oo hadiga nabigan ay tahay ayaaba halkan laga qaadana weyaan xadidka lix boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadis saxi qala imam nasa aleh atulah akhbarna axmed ibnu camr ibn sarx waa iqa qaala ambana ibn wahb cabdillahi ibn wahb almisri waa iqa qaala akhbaranii ibn abi diib ibn abi diib xaligan soo marnay maxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi weyaan maxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi alcaamiri ibn abi diib marka dambe yaanaan muxuuha lagu shegshegin ibn abi diib waa maxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi alcaamiri wa iqaة faqihu faadil wa yunus ibn yaziid اlayli waxaa weyaan iqaة yahim marmar ismoodsiin baa ku dhacdo wa camr ibn xarif almisri wa iqaة xaafid ana ibn shahaab الzuhri ibn shahab maxamed ibn shahab الzuhri waa imaamkii ad taqaaneen akhbarahum wuxuu warramay can curwata ibn zubayr wa iqaة faqiih can caaishata waa taabicigii azubayr ibn cawaam waa cashar mubashirin biljana ayaa dhalay wuxuu la dhashay cabdullahi bn zubayr saxaabiguu la dhashay can caaishata wuxuu ka wari curwa um mminin radi la ta ardaha qalat waxay tir umuna caaisha kaana nabi nabigan wxu sal slm yusalii mid tukada fii maa bayna an yafruqa fii maa bayna an yafruqa markuu ka faaruqa inta u dhaxayso min salaati alcishaai salaada cisho ila alfajri ilaa salaada fajr ixdaa casharata rakca kow iyo toban rakc ayuu nabi tukan jir sal slm yacni salaada cisho markii uu ka baxo ilaa waxaa weeyaan fajarka uu ka tukado inta u dhexayso sunanta uu nabigeena dukan jiray qiyaamuleylka waa toban iyo kow ragca saasay leeda radi allahu taala ardaha o yusalimu bayna kuli rakcatayn laba ragca markuu tukada nabigu wa salaam noqon jira sal slm wa yutruk biwaaxida halna witr ayuu la imaan jiray markuu toban laba laba tukada ayuu mid witr la imaan jiray wayasjudu nabigu sujuudi jiray sal slm sajdatan sujuud ayuu sujuudi jiray markuu tukana qadra maa yaqra'u axadukum midkiin intuu akhriyay qadarkeed qadarkii khamsiina aayatan konton aayadood konton aayadoo inta laga akhriya ayuu nabiga sujuudsanaa jiray sala allahu calayhi waali wasalam uma yarfacu ra'su madaxu kor qaadi jiray marka qob qob qob qob qob oo toban shan daqiiqo ah ma aha waa wax aad muxuua u dheer waa faidaa sakata markuu aamuso almuadinu muadinka min salaati fajri salaada fajr uu ka aamuso uu dhammeeyo wa lahu alfajru salaada fajrna kadibna ay u caddaato salaadda ay dilaacdo rakca rakcatayni laba ragc ayuu nabiga tukan jiray khafiifatayni ee fudud qul wala racada hore mxua qul ur cafwan qul ya alkaafiruun ragcada dambena qul huwa allah iyo faatixadii oo laga hormariyay ayuu ku tukan jira nabg sal l slm uma kadibna idajaca idajaca nabigu wuxuu saxan jiray calaa shaqihi اlayman dhanka midigta u saxan jiray saas u saxan jiray sal l slm yani wuxuu rabaa inuu fajarka maadaama uu socdo xalina uu daalanaa inuu in yar yani u yara nasto ayuu nabig samayn jiray sal slm xataa yahtiihi muadinu ilaa muadinku ugu yimaada biliqaamati aqimitaan uu sheega salaadeen aqimna ma ina keen u dhihi jir nabiga intuu u tagay sal slam fa yakhruj macahu nabigu la soo bixi jira sal l slam bilaal ayuu soo raha jira muadinka mid u ahadaba wa bacduhum ruwaadda qaarkood yaziidu calaa bacdin fi lxadiid alfaadda xadiidka qaarkood qaarka kale qaar waa kala dher yihiin yani hadda fii tusaale ahaan akhbarni ibn abi diib kow yuunus ibn yaziid ileyli laba camar ibnu xaris waa saddex saddex doodob ibnu shahaabay ka wariyeen marka warinta ay warinayaan cibaaraadka waa kala duwanaanayaan lafdiga laakiin macnihi waa hal macno lafdigii ayaa kala mxuu ahaa gaagaabanoo kala dheer laakiin macnihii waa hal macno weeyaan marka saas arrinta ayada inay mashruuc tahay xadidka laga qaadana xadidka lix boqol iyo lix sideetanaad waa xadiid saxiix ah laakiin aimada inay yidhahdaan muadina kusoo raadini meelaha iska meerayso meelaha iskaga qaxwey ma soconi <laughs> ma soconays meelaha iska fadi ma imaamka waxaa weeyaan hawla u taalla imaamka hawla u taalla marka waa inuu timekii lagu ballamo ilaaliyo time lagu ballam inuu ilaaliyo weyaan laakiin haddii amar alla ay xaalada dhacaan oo imaamkii laga baqay inuu muxuu ahaa ama hilmaamay ama mashquulay ama ilaa dalika salaad in la joogo xilligaas oo kale nacam xaalaad istisnaaya laakiin in mar kastaba muaadinka u yihahda muxuu ahaa soo baxood mar kastaba ood muxuuaha raadiye or imaamku maarateen imaamku maarateen asagan u yihahda markii muxuu ahaa u yihahdo maxa ii soo raadin weyde ya maxa ii soo raadin weyde inaad soo suuragal ma xadiidkan qof ku dhega daahiriye waa mushkilad marka oo kadibna qab madaxa laisla galo aimadii iyo muadiniintii ay isku baaba'aan way dhinac la socda dadka yacni qofka dhaqankiisa iyo dabiicaddiisa diin kastuu barto iyo imaamnimo kasta u gaaro kama harayso inta badan somalida waati ay dhihi jireen buur meesheedii ka tagtay oo muxuu aha buur hebel oo halkaa ku taale meesheeda ka tagtay waa la arkaa haddade soomaalida lama tasawuri jirin lakin hadda marka xarameynka meelaha tagtay buuro dhan ayaa la wada qaadi wa aragtan gurya laga dhisi sooma xataa nairobidan laakiin qof dabcigiisa hebel ayaa guuray oo meesha ka tagay yani xitaa haddii addiin isku celiye oo wax badan ad ilaaliyo oo hakada laakiin maalin unbuu soo booqani markaasa isaga runa ad arkaysaa bismi llah ma adigaad ahayd markii adig sidaas maaduli tahay waa sida cilmigii iyo addunkii iyo wixii aan isla ogeynaawe ayaa kaa gaari marka kuwaas oo kale haddii maalan ninka imaam noqdo waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa suladii tasaludka iyo eh, muxuu ahaa waxgumayse iyo wax ku adkay iyo waxsaayeel iyo inay weli ay qalbiga iska bixin oo dadka dabcooda kala duwan basharka waa kala dabc duwan yihiin dad baa waxay iska jecel yihiin tasaludka waa la yidhahda in dadka muxuu ahaa un yacni dush un laga saarnaado oo dadkan meeshan ciriiriga ah lagu riixa soomaad arkid dadna waxaa weeyaan ilahay wuxuu u yasira baabkaana yasiru walaa tucasiruu bashiru walaa tunafiru marka xadiidkan marka waxaa laga yaaba kuwaas muxuu ahaa ahlu tasciifka ah inay intay ku dhagaan kadibna muadiniinta ay cadaab geliyaan oo kadibna xaajo loo fariista baab marka uma noqonayo daliil uma noqonayo laakiin xaalaad mucayan oo muadinkii imaamki muxuu intuu daalan yahay amaba inuu mashquulo laga yaabo amaba iyu hilmaamo laga yaabo xaaladaas mucayana laakiin asal ahaan isaga waajib waxaa ka saaran timekii inuu ilaaliyo waktigii uusan daqiiqadna ka hormarin daqiiqadna kadib dhigin waana shaqo adag imaamnimada wax sahlan umaynin dadka qaar waay istaan imamnimada meeshaan wadaadki mxuu ahaa muxuu qabtaa meeshaan labadaba ragcaun buu qac ka siiyaa muxuu hayaa waxaas ma jiraan qofka imaamka ah waa murtabit daa'ima qalbigiisao dhanba meel kale ma jiro dan ma danaysan kara meel ma aadi kara muadinkaana ka daran imaamka aroomba muadinka isaga dee waa waa intaasu ajir loo siiyey bilaash ma aha wadaadada maxaa meelaha fadhiyaan midkoon meelaan ka adiya midkoon meelaan muxuu ahaa saasay leeyihin mogta oo mxu salaaduna geliya mxuu qabana toban daqiiqo salaadna gelina tobankaa daqiiqo ilaa waxaa way asrka laga gaaro qalbigiis meel kale meel kale ma aadi kar dan dodan kar muadinka isaga haba sheegin wuu ka daran yahayo waa ka soo horeeya nus saac afartan daqiiqa waa inuu salaad kasta ka soo hormara ood meeshun taagnaado habeenkiina oad aragtayna sagaal saac marka baabkaas baab saalna umalaynayna marka ajarka la mutay oo dadka muadiniinta ay mudanaan ajar runtii bilaash lagu helay maaha waa camal bima kuntum tacmaluun ay ku helayaan waa dhab arintayada naam haddii ilaahay ikhlaas iyo runtii tawfiiq uu siiyo allahna siiyo dhammaanteen waa yahay xadiidka lix boqol iyo iyo lix iyo sideetanaad ha waa xadii saxiix qaal imam nasai amt abarna moxamed ibn cabdillaahi ibnu alxakam almisri waa faqiihun iqa can shucayb ibnu leyth ibnu sacd layt ibn sacdi oo imaamkii reer masar ahay ayaa ninkan dhalay la yidhaahdo shucayb asna waa caalim waa iqatun eh, nabiilu faqiih nabiilka waa ninka dee sharafta badan oo qiimaha badan ayaa nabiil la yihahda waay eh, canley aabihi ayuu ka warina marka can leyt ibn sacd almisri waa imaamu ahli misr fii zamanihi qala wuxu adana waxaa noo warima khaalid ibnu yaziid aljumaxi khaalid bn zayd jumxi weyaan waa iqat faqiih can ibn abi hilaal waa sacd ibn abi hilaal waa saduuq can makhramata ibn sulaymaan alasadi waa iqa ana kurayban ibn abi muslim mawla ibn cabaas cabdullahi bn cabaas uu xureeyey xorowgiisuna uu ahaa waa iqatun wuxuu geeriyooday sideed iyo sagaahanka hijrada nabigena sal slm sideed iyo sagaashanka hijrada nabigena sal slm ayuu geeriyooday ahbarahu wuxuu u warramay yaa loo warramaya makhrama ayaa loo warramaya kurayb baa u warramay qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo kurayb saaltu ibna cabaas cabdulahi bn cabaas ibna cabdilmualib ibn cabdinbi sal sl waxaan weydiiyey oo qultu weliba waxaan idhi kayfa sideeba kaanat ay salaatu rasul rasulka saladi sal sl bileyl habeenka nabigiisuu salaadda u tukan jiray habeenka fa wasafa wuxuu tilmaamay annahu nabigeena sal slm salla inuu tukaday ixdaa casharata rakca tobani kow rakca bilwitri witrka lala qabo ama witrka uu ku jira bilwitri ay maca alwitr witrka maciisa tobani kow rakca inuu tukaday ayuu ii sheegay uma kadibna naama inuu nabiga saaxday xata staqala ilaa lulmada ay culays ku noqoto aad mxuu aha u lulmado dee lulmo culus uu ahaa kow fara'aytu waxaan arkay yanfuqu nabiga isagoo mxuu ahaa neef bixini saasoo kale nafqiga dadka qaar oo qoriyaan mogta marka qaarna neef baa ka soo bixi neefta si fiican yani way qaadanayaan waa fadli ilaahay allahu akbar qul man yakla'kum biاleyli wالnahaar min الraxmaan yani habeenkii markaad saa u jiifta ood iska warqabin yaa ku wardiyeyni yaa ku haaya yaa naftaadii baxday soo celini allahu akbar allah waxdah subxaana wa tacala wahuwa aladii yatawafaakum biاleyl habeenkii ilahay waa ka nafta idinka qaado ya nafaha qaar marka sidooda ay ku tegayaan sooma laabanayaan qaarna ilahay baa soo celini subxaana wa tacaala liyuqdaa hy faraytu waxaan arkay yanfaqu isagoo nabiga neefqaadi faataahu waxa u yimid bilaalun baa u yimid faqala wuxu yidhi asalaatu ya rasuul اlah salaaddii ama asalaata ya rasuul اllah maxaa idin qoran asalaata sheekh xuseen kaadg maaa ku qoran asalaata ma ku qoranta asalaata asalaata mise asalaatu asalaata ayaan rabaa asalaata yaa igu qoranta asalaata kordhaban sooma asalaata ay salaaddii kaari tuka weyaan ilzam الsalaa ama sali الsalaata saas ayaa taqriiban u dhow tan kale kolley ninka naxwiga loo yaqaana annaxwiyu laa yukhti luqluuq looma waaya laakiin sida machuudka ah waxaa weeyaan waa baab اliqra weeyaan sali الsalaa ama wixii la midka weyaan waxaa kaloo la dhihi karaa asalaatu ay xaanat الsalaatu xaanat asalaatu salaadii ayaa gashay oo markaa faacil laga dhigay ayadna suuragal weyaan waayahay aلsalaau ixaanat salaa haddaan iska qaadana damadan aan qaadana asalaata ilzami salaatna iyadna dhib ma lahan amaba sali salaata waa yahay saas ayuu ku yidhi asalaatu ya rasuul lah ay xaanat isalaatu ya rasuul lah faqaama wuu istaagay fasalla wuu tukada rakatain lab raka ayuu tukaday wasalla binas dadka ayuu dejiyay nabigana sal slm walam yatawada nabigu ma weyse qaadanin caynaahu yanaamaan walaa yalaamu qalbuhu nabiga qalbigiisa ma hurda laakiin labada indhood ayaa muxua ah, uu ka hurda saa weeyaan ambiyada ilaahay waxyaabaha khaasiyaadkooda ay ka mid haasatan nabigeena alai sl slam iqaamat muadini muadinka aqimitaanka salaad u aqima cinda khuruuji imaam imaamka markuu soo baxay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasa aleh ramat lla akhbarna alxuseyn ibn xurayf alkhusaaci waahiqa qaala xadaana alfadl ibnu muusa asinaani ah, weyaan ninka la yidhahdo alfadl ibnu muusa waa asinaani waa hiqatun tabtun rubama aqrab waxyaaba ragga kaleo iqada ay warinayin mararka qaar inuu ariib la yimaado ayaa suuragal ah can macmar ibn rashid asdi aad baan usoo marnay macmar ibn rashid waa iqatun habtun faadil can yaxya ibn abi kaiir isna aad baan usoo marnay waa iqatun habtun laakinahu yursil wa yudalis labadaas ayaa loo raacini labadaa wasfi ayaa loo raacini can cabdilaahi ibn abi qataadata waa iqa can abihi abihi abu qataada alansaari radi allahu ta arda qala wuxu yhi abu qataada qaala rasu u yh sl slm idaa uqiimat isala salaad haddii la aqiima falaa taquumuuha istaagina xataa tarownii ilaa ada iga aragtaan kharajtu inaan soo baxay yani waxaa la diidayaa salaaddii idaa uqiimat isalaati ay idaa qaruba waqtu iqaamat isala saas weyaan taqriiban lakiin salaadda haddii la aqiimo haaliban imaamka marka la arkunbaa la aqiimaa sidaa weyaan waaya kitaabu masaajidi masaajid ayuu kitaabkan u kitaab yahay kitaabu tadiin waadaan waan ka baxnay iyo fadaaishii iyo adaabtii iyo axkaamtii iyo khayrkii iyo wanaagga ku sugnaa kulli ka gudubnay hadda waxaan halkaan ka gelaynaa kitaab masaajid masaajidda naga xirnayd muddada badnayd oo haddana ilahay fadligii subxana wataala noola furay sida caadigeed si aan ahayn aan u tukanayn iyo fadliga ku soo arooray iyo axkaamteeda ayaa halkaan ka bilaabaynaa baabka koobaad alfadlu fii binaa masaajid masaajid in la dhiso waa shaqada hadda anaga aan wadno oo muxua ah noo socota allah noo kaamilahana waafajihi kuwii wax ku darsaday oo waxaa weeyaan qalbi iyo duca iyo wakti iyo maalba ilaahay dartii ugu darsaday allah naga dhigo ilahina uu ka aqbalay subxana wa tacaala alfadlu fii binaaءi masaajid baabu lfadl fadli ayuu baabkan u baab yahay ku sugan fii binaaءi masaajid masaajida muxuu aha masaajida dhismahooda ayuu baabkan u baab yahay xadidka lix boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam nas alي ramat lla abarna cmr ibn cuثmaan wa saduq qala xadaثna baqiya baqiya waa taqaana baqiya ibn اwaliid ya waxaa weeyaan saduuq waa horta tan labaadna kaiiru الtadliisi can الضucafaa marka waxaa la yidhahdaa axaadiiثu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya sida ayaa la yihahda weyaan imaam muslim ayaa mxu muqadimada saxiix muslimka ragga uu kaga hadlay ayuu ka mid yahay baqi mawlid iyo ragga uu leeyahay kuwaas axaadiistooda dhinac baan iska marinaya oo aad inaanba dad kale ku xiro oon ku lifaaqi waa gooni can baxiir baxiir aلsaxuuli weeyaan baxiir aلsaxuuli waa iqaة habt can khaalid ibn macdan waa iqaة caabidu yursilu kaiira can kaiir ibn mura iqaة weeyaan can camr ibn cabasa saxaabiga jaliilka radi allahu ta arda ana rasul sal sl rsulkeen qaala wuxuu yidhi man banaa qofka dhisa masjidan masjid yudkaru اllaahu fiihi alla gudihiisa lagu xusa qofka dhiso bana allahu alla weyne wuxuu dhisaa caza haalibah ee wajalla weynaaye lahu isaga beytan guri ayuu ugu dhisaa fi janati jannada saasuu nabigeena yihi sal allahu alayh waali wasalam marka mujeedaan meel ilahay lagu xusaa qofka dhiso yaa ilaahay wuxuu dhisaa halkaan hadda aan ku tukanayna gabar dhimatay yani casharaat siniin calayha raxmat ullah ayaa soddon sano ka hor dhistay oo kuweytiyada bal inta ilaahay lagu xusi meeshaan fiiriya ya gurigaan oo kale ayuu ilaahay jannada ugu dhisaya waxaa w ajiro lagu dhex samayna iyo wanaag iyo qur-aan lagu akrinay ilahay baa fadligaas asiini hay-adana marnaba ay galbatay oo yani allahu akbar dad ka dhaqaalo badnaa iyo dad ka xataa maskax badnaa iyo dad waay jireen laakiin tawfiiqda ilahay baa gacanta ku haya ya fadl اllahi yutiihi man yasha wallahu du lfadl اcaiim waayahay baab اlmubaahaati fi اlmasaajid masaajid in lagu faantamo ayuu baabkan u baab yahay laisugu faantamo masjidka anaga waa kan quruxda badan masjidkiina waa kaas hakada masjid beni fulan arrinta ayada inay khatartahy oo weliba acmaasha akhiru zamanka ay ka mid tahay ayuu baabkan u baabiyey xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasai aleh rahmatullah akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi wa hiqatun tabtun qaala anbana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can xamaad ibni salamata wa hiqatun caabid waxaan waa ku yar jiraan waa taqanaa xamaad eh, ibnu salama wa hiqatun caabid cafwan can ayuub ibnu eh, tamiim asikhtiyaani wa hiqatun tabtun faqih can abi qilaabata cabdullahi bni zayd aljarmi wax badan bnu soo maray cabdullahi bn zayd aljarmi abi qilaaba waa iqatun faadil laakiin kaiiru irsaal mursal xadiidkii axaadiisiisa maraasil ayaa ku jirta can anas bin malik waxaa laga wariy khaadim rasul lah sal slm ana nabiya nabigana sal slm qal nabigan wuxuu yidhi min ashraat isaaca saacadda qiyaama calaamadeeda ayuu ka mid ahaaday an yatabaha naas dadka inay isugu faantamaan fi masaajidi masaajidda hadda beryahan waxaa bilaabatay mataqaana guryihii la dhisaayey guri walba in masaajid laga fog maaragtay maxay noqon doontaa dhan waa khayr batay oo inaba caadi ma aha laakiin waxaan ka yaabayaa xaalad adag inay dhacdo haddii masjidkan gurigaan masjid laga dhexdal muxuuaha looga sameey kan nagu dheganna laga sameey kan naga soo horjeeda laga sameey kan xaggan laga sameey laisku wada daydo baahi masjid miyaa jirta oo loo samayna ma jirta ma jirta marka iyadaa ah, waxaan hadda ka hadlaa hadda xaaladdan nacam ah, hadda waktigaan la jooga baahi badanaa jirta oo meel lagu tukadaa la-i in marka muxuu ahaa guryaha weyn oo la-isa dadka waqaf ay dhexdooda gashtaan masaajid ka sameeyaan waa wax fiican niyadana mxuu ahaa weliba aad loola xarbiyo oo ayna noqonin mxuu ahaa bal abwaab kaleo hadda aan fiicnayn laakiin haddii ay sii socoto arrinta ayada oo mxuu ahaa guri walba iyo bildin kastoo la dhisaa masaajid lagu sameeyo waxaan ka yaaba meel laisugu imaada in la waayo mawluuc yar yaroo mataqaana masjidudaar hataa inuu noqdo waa suuragal marka arrinkaas isaga ah waa in waxaa arrin u baahan in istraatiiji ahaan masaajidyaha aad aan laisugu dhoweynin lidalika hadda sacuudiga waad aragteen saddex iyo shanta guriyba masjida ku yeel lixda guri todoba guri masaajida ku yeel markaasaa waxaa dhacday masjid safkor lagu tukada malaha markay si kale ay samayn waayeen waxay sameeyeen masjid اljumca labaatan ama soddon masjid meel ay ku taale hal masjid basaa masjid jumca ah oo wasaaradda ay soo siinaysaa tarkiis in lagu tukado jumcada bas kuwa kale kulli maalin jumcada albaabada laisugu dhufanaya way xiran yihiin maxaa la samayni maba jamaaca ma tahalaba waxaase mawlac markii awheli muxuu ahaa nin sheekh ah oo khaiib ah oo baddii anfaca intee lagu arki weliba annaga dadkeena culimo ayaaba tuurani meelaha qaarkood waxaa weeyaan magaalada dhan ba waxa laga yaaba hal iyo laba iyo saddex sheekhin ay joogaan meeshan waxaa laga sameeya boqolaal masjid oo baahi aan loo qabin marka masaajidda in lagu dhisa baahi oo meeshaan baahi ayaa ka jirta loo dhisa ayaa muhiim lidalika rabbigan subxaana wa tacaala munaafiqiintii masjidka ay dhiseen muxuu ka tilmaamay masjid lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin xaq an taquuma fiih fii rijaal yuxibuna yataahar wallah yuxib mutahiriin markuu rabbi subxaana wa tacaala ammaanay والذيiن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس marka tmaad marka niyad xumi iyo ma muuqato hadda mana mana hadda mana ogsooni mana malaynayo laakiin xaalada markay wa mooda la socdo fashon iyo waxyaabahan ayaa socda saa u socdo socdo waxaan ka yaabayaa markii dambe inay halkaas ku hoobato waa khatar oo meel jamaaca oo fiican isugu yimaada la waayo oo wixii aadaankii la iswada qabadsiiyo kadibna xaaladda ay yani xaalad adag dhacdo oo kelimada muslimiinta ay kala tagto marka arrimahaas iyada laftarkeeda waxay u baahan tahay masaajidda hala dhiso laakiin meelihii u baahan iyo habka ay ku habboon iyo meel masjid rasmi ah in la raadiyo ayaa aad u habboon ragga akhyaarta ahoo guryaha masaajida ku sameyna khayr allah sii waqaf aan inaba caadihi inay sameyn xaqiiqatan baahi badanna way dabooleen hadda xaafado aanan rajo laga qabin dhulkii wuxuu joogaa boqol milyan boqol iy labaatan milyan masjid xageedka gedi waxaad ku leesayadba nin baa marka khayr allah siiye dabaqii koobaad ama kii labaad a masjidkaaga taage ninka hadda degan muxuu ahaa santa mary amaba halkaas sagshan wan dhankeeda muxuu ahaa baytmaal xaggeed xigto ama fulaan ama meel intuu ku tukani guri marka ninka dhisa oo kadib masjid ku sameey ducaun baa ku dhacday janna inu hel waan rajaynaa insha allah tabaraka wa taala niyad haddii ay ficnaato waa yahay baabu ir baabu amaba dikru ayi masjidin wadica awala baabu dikri ayi ayu mas ayi masjidin ama ayu masjidin wadica awalan dikru ayi masjidin wadica awalan sheegitaan la sheegay yuu baabkan u baab yahay ayi masjidin masjidkiiseeba wadica dhulkan la dejiyey oo la dhisay awalan masjidka ugu horreeya oo adduunkan la dhisay kuu ahaa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo sagaashanaad waa xadis saxiix qaala imam nasai raxmat akhbarna caleyh xujr almarzu waa xaafid qaala xadaanaa cali ibnu shir waa lahu qaraa'ib bacda ma adara markuu indhabeele kadib waxyaaba hariib ayuu la imaaday oon lagu raacaynin can acmash waa xaafid mudalis can ibraahim ibn yaziid annakhaci iqatun yursil wayudalis qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aqra'u mid ku dul akhri calaa abi aabbahi alqur'aanaan ku dul akhrin jiray aabihii waa yaziid fi sikati meel jid ah ama muxuu ahaa meel barxad ah ama jid ayaan muxuu aha qur-aan baan ku dul akrinay faqultu waxaan idhi fad faidaa qara'tu haddii aan akhriy asajdata aayad sujuudda aayad sujuud markii aan soo mara ama sujuud tilaawa aan soo mara sajada wuu sujuudi faqultu waxaan idhi abatay abow atasjudu fi ariiq ma jidkaad ku sujuudaysaa yani kolleyba jidka bartamihiisi iyo meeshii ma aha laakin un darafka masjidka wey ama cafwan jidka weeyaan faqala wuxuu yidhi ini aniga samictu waxaan maqlay abadarin ayaan ka maqlay abadar alkhifaari radi allah ta a yaquul isagoo le sa'altu rasullah ayaan weydiy sal slam ayu masjidin masjidkiisaba wudica ladaj awalan marka hore adduunkan masjidka ugu horrey oo laga dhisa kuu ahaa qaala wuxuu yidhi almasjid alxaraam waa masjidka xaraamka ah oo kacbada ilaahay weeyaan qultu waxaan idhi uma ayu kadibna kee ku xigay qala wuxu yidhi almasjidu alaqsa masjid aqsa oo yahuudda maanta ay ku kabadhoodays ayaa waxaa weyaan ilaha kasoo dayay subxaana watacaala ay qaarna u kaalmaynayaan magac islaan sheegani ayaa ku xigay qultu waxaan idhi wa kan baynahumaa intee udhexaysay qaala wuxuu yidhi arbacuuna caaman afartan sano ayaa udhexaysay waalardu aradana laka adiga masjidun masjid bay kuu tahay meelaa ku tukatay ay kuu tahay faxayumaa meel alle meeshii adrakadka ay kugu haaja asalaad salaada fasalli ku tuka meela la diiday ayaa jira qaari'ata ariiq bartamaha jidka lama ogola meelaha qashinka lagu shuba zabaaisha lama ogola amaamaadka meesha mxuu ahaa eh, musqulaha iyo meelaha lagu qabaysto iyo lama ogola macaain ibil geela meesha mxuuha uu ku xarooda iyo xarada iyo mawrada geela lama ogola laakiin inta kale waa maftuux weeyaan baabka iyo xadiidka u dambeeya in sha allahu tabaaraka wa tacaala casharka fadlu salaati fi masjid اxaraam salaada masjid xaramka lagu tukada fadliga le ayuu baabkan ubab xadidka lix boqol iyo ko iyo sagaashanaad wa xadis saxix qala imam nasari raxmat lah abarna qutayba ibnu saciid qala xadana ley can naafic alcadawi wa iqatun thabtun faqih can ibrahim ibn cabdilaahi ibn macbad ibn cabaas waa saduuq ana maymuuna bint اxaari zawji nebi sal slam radi lah tan ardaha um اlmuminiin qaalat waxay tiri maymuuna man sallaa qofka ku tukada fii masjidi rasul rsulka masjidkiisa ku tukada fainii aniga oo maymuuna ah oo xaaska nabiga alay sl slam samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al waxaan ka maqlay qul isagoo sal allah alay slam asalaatu salaad oo fiihi lagu tukada masjidka masjidka nabiga afdalu waxay ka fadli badan taha min alfi salaatin kun salaadood oo fii ma siwaahu isaga inta ka soo harto masaajidda lagu tukado xitaa kuwa madiine ku yeela ha noqdeena ilaa masjida alkacbati kacbada masjidkeeda oo masjidka xaraamka mooyane isaga waa kun bedelka ay kaas waa toban kun oo salaad ayuu muxuu aha ka fadli baday masaajidda kale hada wallahu aclam wa sala allahu waslama cala cabdi rasul